saddex jalsa oo ku saabsan munaasabadiiyo bandhigga sanad guurada ee mar walba soo noqnoqota loona qabto nabiga calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisi iyo xuskeeda munaasabaddaas oo mar walba sanad kasta markay soo noqoto wax badanoo cusub oo ziyaada aan ku aragno qaabka loo dhigayo wakhtigeedana way joogtaa wax badan in laga hadlana waxaa keenaya in mar waliba waxna lagu darayo wax horay aan loo aqoonon ahayn jirinna loo daydayayo saddexda xalaqa waxay noqon doonaan ama fadhi sida soo socotay noqon doonaan xalaqada koowaad ama fadhiga koowaad oo caawa ah horudhacyaan ka hadli doonaa laba arrimood ku saabsan labada arrimood waxay kala noqon doonaan shariicadeenna say ugu baahan tahay in xuduuddeeda la xifdiyo la ilaaliyo iyo in lagala dagaalamo bidaca diinta lagu soo darayo iyo masaa'il la xidhiira waa horudhacaya muqadimada koowaad muqadimada labaadna waxaan ka hadli doonaa maxabada nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam iyo jacaylkiisi iyo masaa'il iyo axkaam la xidhiira xalaqada labaad oo insha allahu tacaala noqon doonta jimcada soo socota waxaynu kaga hadli doonaa mawliidka taariikhdiisi iyo waxa la sameeyo goormuu bilowday heerarkii uu soo maray iyo marka mawliidka la dhigaya dadku maxay sameeyaan waxaanu dulmari doonaa haddii la yidhahda xilligaas taariikhda markaan ka sheekayna kadib qasaa'idka mawliidka la qaado baynu waa qaybo ka mida dul mari doonaa waxa ay yihiin maadaama waxan ay carabi yihiin dadkuna aynan macnaheeda fahmayn waxaanan si taariikh tasalsula u tilmaami doonaa qasaa'id nabiga lagu ammaanaayay goormay soo bilaabatay xeerkay ku socon jirtay isbedeladii ku dhacay iliyo xilliyada kala guurka ee taariikhaan ay lahayd iyo raggii sameeyey iyo qasaa'idkii arrintaasi ay ka dhacday waxaa kaloon dubmari doonaa akhris ku samayn doonaa kutubtan mawliidka la qaado ee la akriyo tusaalena waxaan usoo qaadan doonaa ka innaga soomaalidu aynu aqrino ee kitaabka mawliidka barzanjiga la yidhaahdo catiraadkiisa nadmigiisa iyo nasrigiisa hamziye waxaan leeyahay miimiyadii buusiri iyo ku xalamidka iyo hamsiyadiisa kitaabkiina waynu keeni doonaa waxa uu kitaabku yahayna hortiinnana waan dhigi sawirna waynu ka qaadi waxaan sidaas maaha marar badan la ysku wareeriyaay xalaqada ugu dambaysa waxaynu ka hadli doonaa mawliidka in xaflad loo sameeyaay maxay diintu ka qabtaa dadkase samaynaya maxay cuskadeen arrintaana waa xalaqada ugu dambaysa baan ka hadli doonaa waxaan rajaynayaa intaan hadlayo in xiwaarka iyo dooda bandhigu uu wax badan deganaado waxa aan ka hadlayaa hadda bilow ilaa dhammaadku waa dhacdooyinka dad ma xukumayo laakiin waxaan ka hadlayaa waa kitaabtan iyo qasaa'idan iyo falkan xukunkiisaan ka hadlayaa insha allahu tacaala saddexdaa qaybood ayay noqon doonaan saddexda xalaqa iyo saddexda jumca oo haddii alla yidhaahdo caawa ay kow ka tahay caawa waxaan ka hadli doonaa saan sheegay laba muqadimo iyo horudhac baan ka hadli doonaa labadaa inaan ka hadallo midna diinta in xuduuddeeda la raaco la ilaaliyo oo bidaca laga ilaaliyo iyo nabiga jacaylkiisa calayhi salaatu wasalaam iyo masaa-isheeda iyo axkaamteeda wax ka mida munaasabadda labadaa horudhacaan uga dhigayno baa macnaheedu waxay tahay waxaan loo qabanaya dadka qabanayaay ama in badan oo ka mid mida ama sida iyaguba ay sheeganayaan munaasabaddu waa jacayl nabi haddaba nabiga jacaylkiisa calayhi salaatu wasalaam in wax laga ifiyo oo wax laga tilmaamo waa loo baahan yahay oo saxdii iyo wixii qalad ee lagu daray ee ama ka badbadis ama ka gaabin ah aan tilmaanno midda labaad munaasabadani xafladan la samaynayo baa had iyo goor hadalku wuxuu ku wareegayaa calaaqada iyo xiriirkay bidaca la leedahay si haddaba bidco weeye bidco weeye bidco maaha marka laga hadlaya loo fahmo iyadana bidicii bidacii baynu wax ka tilmaamayo bidco maxaa la yidhaahdaa iyo axkaamteeda saa darteed labada masalooyin ka hadlaya caawa waa horodhac iyo gogolxaar bidacii iyo jacaylkii nabiga calayhi salaatu wasalaam baan labadaa wax ka tilmaami doonaa waxaan ku horeynayaa shariicadeennu waa shariico itibaac iyo raacid diinteennana uma baahna lamana ogola in wax lagu soo daro ilaahay subxaana wa tacaala nebi maxamed buu soo diray nebi maxamed inta aanu geeriyooninna diinta iyo shariicada wuu dhammaystiray waxaana marag iyo markhaati ka ah qawluhu tacaala suuratu lmaa-ida ilaahi ku yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina maanta maalinkaasoo jumco ahayd nabiguna uu carafa taagnaa sala allahu calayhi waalihi wasalam ayay aayaddu soo degtay oo intuu noolaa ah aayaddaa gadaasheed nabigu calayhi salaatu wasalaam wax laba bilood iyo waxoogay ah ilaa saddex bilood ugu badnaana ayuu sii noolaa saa darteed baa waxaa markaa lagu yidhi isagoy astaamuhu usoo muuqdeen diintii in la dhammaystiray dhimashadiisiina soo dhowdahay oy qarka saaran tahay horena dardaaranna iyo usoo bixinayay xilligaa iyo ka horba oo laga bilaaba maalinkii maka muslimiintu qabsadeen nabiga astaan iyo digniin bay ugu ahayd in kaalintiisii isagu shaksi ahaan uu goobjooga ka noqon lahaa ay gabagaba tahay isagana geeridiisii soo kaabi gashay intii fatxu maka ka dambaysay wuxuu ku dhaqmi jiray aayaddii suuratu nasri idaa jaaa nasrullaahi waalfatx wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illaahi afwaajan fasabbix bixamdi rabbika wastakfir ilaahay u tasbiixso dembi dhaafna weydiiso halkaa nabigu wuxuu ka fahmay calayh salaatu wasalaam maka haddii la furto in geeridiisii soo dhowaatay sidaasayna saxaabadu aayadda u fahmeen oo cumar iyo dadkii shuurada ee quraada ahaa ee la joogay markuu ibnu cabaas u keenay tafsiirkeeda sidaasay u fahmeen nabigu saa darteed ducooyin uusan xilligaa ka hor rukuucdiiyo sujuudda aqrin jirin yuu bilaabay inuu aqriyo subxaanaka allaahuma bixamdika allaahuma kfir lii buu ku celcelin jiray rukuucda iyo sujuuddaba markii la weydiiyeyna wuxuu yidhi ilaahay wuxuu ii sheegay ummaddayda calaamad markii aan arko inaan labadaa badiya layga doonayo calaamadiina waan arkay marka way soo socotay astaamuhu nabiga waa u muuqdeen inaad jashiisii dhowdah saxaabada intuu dhex istaagay wuxuu yidhi addoon addoommada ilaahay ka mid a ah, baa ilaahay khiyaar geliyey inuu agtiisa waxa ah doorto iyo adduunyadiina uu kusii noolaado addoonkiina ilaahay waxaa agtiisa ah buu doortay cidna ma nabigu alay slat slaam saxaabadu sheeko caadi ay u qaateen laakiin hal nin baa fahmay oo abubakr radia allahu canhu wa ardaa abubakar waa ooyey saxaabada qaarkood waxay yidhahdeen duqan maxaa ka ooyi nin ilaahay agtiisa waxaa ah doortay maxaa looga ooyi laakiin dib waxay ka ogaadeen ay dheheen abubakar ninka noogu cilmi badan buu ahaa hadalka nabigu sheegaya inuu isagu iska hadlayo oo uu astaan iyo digniin bixinayo inay geeridiisii dhowaatay lana kala dooransiiyey adduunka iyo geeri waxaa alla agtiisa u yaallo alla uu doortay bay astaan iyo digniinahayd maalin kalena waa wacdiyey wacdi uusan wacdin jirin oo saxaabadu ay ka dheehdeen inuu dardaarmayo waan inoo iman doonaa xadiidka cirbaad ibni saariya waa ku yidhi nabigaana wacdiye mawcidatan baliiqatan <clears throat> wajilat minha alquluubu wadarafat minha alcuyuun qalbigana waa gelgelay indhahana ilin baa kusoo istaagtaaba ka timid saxaabadu way dareemeen hadalkan caadi maaha markaase rasuulka ilaahiy kaanahaa mawcidatu muwadicin fawsina nin tegay dardaarankiibuu hadalkaagu leeyahay oon ka dhadhaminaynaaye bal noo dardaaran marka intaa waxaa ka sii wada horreysay qur-aanka in loogu sheegay in nabigu weligii uusan joogayn inuu dhiman doono sala allahu alayh alih wasalam intaasoo oo soo horreysay baa aayadani kusoo degtay xajatulwadaac baa la joogaa carafaa la taagan yahay waana maalin jumca alyawma akmaltu lakum diinakum maantaan diintiinni idiin dhammaystiray wax dhammaystiro dhimanay laaban u laaban ma jiro wa atmamtu calaykum nicmatii nicmadaydii oo risaaladii iyo kitaabkii iyo diintii ahaana iyana waa idin dhammaystiray mulkigii iyo sultaankii iyo awooddii iyo cizadiina waa idin dhammaystiroo waa idin siiyey adduunyana cizigii iyo awooddii waa idin siiyey diinna sharcigii iyo waxyigii waa idin dhammaystiray saa darteed waradiitu lakum lislaama diinan islaamkaa la dhammaystiray baa rabbigiin haddaanahay idinka raali noqday diin ahaan inaad u raacdaan ugu dhaqantaan waa dhammaystiran yahay fahamkiina waad leedihiin kaa dhammaystiran baa raacitaankiisa rabbi raalli idinka yahay diin ma dhinna marka walidaalika nabigan alay slam markuu dardaaraamadiisiina waxaa ka mid ahaa kitaabka ilaahay iyo sunnadaydaan idinku oga kitaabka ilaahay iyo sunnadaydaan idinku ogahay buu dhihi jiray sala allahu aleyh alih wasalam dardaaranada nabigu uu ka tegay iyo qur-aanka waxay noo sheegeen diintan waa la dhammaystiray dadkii ay ku soo degteen nabiga calay slat slaam iyo saxaabadii degitaanka joogayna waajib baa saarnaa iyo xil saxaabadu ay xambaareen nabiga kadib calayh salaatu wasalaam waajibkaasi laba qodob baa asaasu ahaa kow diintan in dadka la gaarsiiyo oo qarniba qarniga ka dambeeya sii gaarsiiyo oo jiilba jiil sii baro oo diintan la fidiyo iyo maal lagu bixiyo oo shanta qaaradood looga dhaco iyadoo diinta la fidinayo intaa diinta la fidinayana rukniga labaad wax dakhiiloo soo gala laga ilaaliyo oon diinta wax lagu darin diimihii horaa midba wax loogu darsanayay oo ninba inugu kordhinayay baa asalkii iyo ziyaadadii la kala garan waayey saas darteed diintan labo diinta ha la gaadhsiiya dadka in wax lagu soo darana ha laga ilaaliyo waa eraygay culimmadu ku soo koobaan diintani waa itibaac wixiina soo gaadhay baa la raacayaa ibtidaac lama ogola in wax lagu dara lama ogola masalada waa masalada koobaad ayn ka hadlayno walidaalika waxaynu leenahay ilaahi subxaanahu wa tacaala qur-aankii ku dhammaystiray nabigeennuna sala allahu alayh alih wasalam marka koobaad aada wuxuu uga digay diinta in wax lagu daro aadna wuxuu ugu booriyey in lain la ilaaliyo say tahay loo ilaaliyo oo cibaadaadka iyo shariicadii uu ka tegey inta ay tahay in lagu xifdiyo oon wax la awoodana la nuqsaamin waxaan ka mid ahaynna aan diin laga dhigin oon ilaahay lagu caabudin waxaa ka mid a ah waxaa nabiga ka sugan alay slam xadiidkii aynu tilmaanay cirbaad ibni isaariya markuu cirbaad yidhi nabigu mawcidiya wacdi aada u xeel dheer buuna wacdiyey qalbiga iyagu waa gelgishay indhaha iyagana illin iyo hin baa ka timid indhaha inay illini ka timaada qalbiguna dareen yeesho waa sifada iyo caadada muslimka mu'minka wey ilahay baa ku tilmaamay in diintiiyo wacdigeedii aakharihi adduunba lagugu dul akriyo oo umamiha halaagoodii cadaabkii iyo naartii geeridii iyo qabrigii iyo sakaraadkii lagugu dul akriyo oon jirkaagu dhaqaaqinna calaamad nifaaq wey inama almu'minuuna aladiina idaa dukira allahu wajilat quluubuhum qur-aanku waa fara badan yahay allahu nazla axsana alxadiii kitaaba mutashaabiha maani taqshaciru minhu juluud ladiina yakhshawna rabbahum uma taliinu juluuduhum waquluubuhum ilaa dikr illah alam yani liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikr illaahi wma nazla min alxaqi walaa yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qablu fطaala calayhim اlamadu faqasat quluubuhum afa min hada alxadiidi tacjabuun watadxakuuna walaa tabkuun waantum saamiduun fasjuduu lilahi wacbuduu low anzlna hada اlqur'ana عlى jabli lara'aytahu khashica mutaصadica min khashyaة اllah qul aaminuu bihi aw laa tu'minuu ina aladiina uutuu lcilma min qablihi idaa yutlaa calayhim yakhiruuna liladqaani sujada ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا waxaan oga jeedaa sifaadkii mu'miniintu markii wacdiga iyo shariicadu ay taabato qalbiguna waa gilgilan jiray ishuna waa ilmayn jirtay sidii bay saxaabadu sameeyeen ridwaan ullahi calayh waxay yidhahen yaa rasuula allahi kaanaha mawcidatu muwadicin faawsina nin dardaarmaya hadalkii baad leedahay ee wacdigiie noo dardaaran nabigu dardaarankiisu ala slaam uusiikum bitaqwa allahi wsamci wاaacati wain cabda xabashiya waxaan idiin dardaarmay kow alla ka cabsi ciddii hogaan iyo madax idiin noqotay mu'mina muslimiin kamid ee diinta alla idinku dhaqdana maqal iyo hogaansan baan idin dardaarmay xataa nimaad liidaysaan haddii uu yahay fainahu man yacish minkum fasayara ikhtilaafa kaiira qofkii idinka mid ee cimri ku dheeraado khilaaf iyo kala jeed badan buu arki doonaa dadkoo kooxa kooxa aad arki doontaan dadkaoo midba qaab diinta iyo weji u wata ad arki doontaan waxaan u malaynayaa waa haynaa inagu laakiin saxaabadoo nool bay bilaabatay waynu ka sii daraysaa maahane haddii haddaba khilaafkaa yimaado oo nimba meel calan ka sudho oo nimba meel dadka ugu yeedho oo nimba si dadka ilaahay u caabuda yidhaahdo maxaanu samaynaa facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiina almahdiyiina min bacdi aniga dariiqaad igaga tagteen eed igu arkayseen ilaahay saanuu caabudayee diintaad iga dhaxasheen iyo ku dhaqankii khulafada wan wanaagsana iga dambeeya ay dhaqi doonaan oo nabigu xadiid kale ku tilmaamay khilaafatu nubuwatin baa ahaan doontoo soddon sano ilaa camar bicin hijradii laga soo gaaro intaasay u dhaqmaan u dhaqma tamasakuu biha wacaduu calayha binnawaajid qabsadoo ilkaha ku qaniina ku adkaada wa wa muxdathaati lumuuri iska ilaaliya bidaca la keeni doono waxaanaan ogeyn oo iga dambeeyey oo aan diin ahayn oo waxaad iga dhaxasheen aan ahayn oo diin iyo cibaado alla laga dhigi doono ee iman doona iska ilaaliya iska waardiyeeya diintana ka waardiyeeya iska celiya oo diida maxaa yeelay fa ina kula muxdathatin bidca wax kastoo cibaadaad iyo diin cusub oo la keenaayo bidco wey wa kulla bidcatin dalaala bidco kastana baadi wey jidka jidka xaqaad ka lumaysaan saa darteed xaqa si aan loo barxin dariiqiina dadka aanay uga lumin waxa diin laga dhigi dooneenan anigu ogeyn anu aanan samayn cibaadaadkaad iga dhaxasheen aan ahayn diintii aan ka tegeen dhammaystir rayd aan ahayn idinku iska ilaaliyo iska waardiyeeya sababta isaga waardiinaysaanna waxaa weeye waxaa shariicadu bidac baa la yidhaahdaa bidacoo dhanna baadi diinta lagaga luma wey tirmidi iyo kayrkii baa wariya waa xadiid nabiga ka sugan sala allahu alayh ali wasalam maalin labaad nabigu alay salatu salaam jaabir baa wuxuu ka warinayaa u leeyahay nabigu caado wuxuu lahaan jiray hadduu mimbarka intuu fuula dadka wacdiyo indhihiisu way guduudan jireen codkana kor buu u qakici jiray hadalkiisu qaadna wuu kululaan jiro waa cadhoon jiray waxaad moodi jirtay buu yidhi wax hadalku ka hadlayo nin qayladhaan oo digniina oo ciidan dadka baabi'inaya intuu soo arkay ilah war ka kaca war ka kaca war ka kaca war ka kaca leh oo balay u muuqata dadkiina ay dhagaysanayaan war ka kacaay war iska jira war ka baxa war ka baxa leh sidii buu nabigu yeeli jiray calayh isalaatu wasalaam wuxuuna dhici jiray bucitu ana wasaacatu ka haatayni aniga iyo qiyaamada intaasaan isu jirnaa labadaa farood sidoodaan isu daba soconnaa labada farood ee tan dhexe iyo tan wax lagu tasbiixsadana waa xiriirin jiray kadib wuxuu dhihi jiray nabigu caado u ahayd hadalka caadada u ahaa khudbadiisa dhegaysa amaa bacdu markuu ilaahay ammaanee horudhac dhac sameeyo wuxuu dhihi jiray intaa kadib faina khayra alxadiidi kitaab ullah wax lagu sheekaysto warkiisa iyo taariikhdiisa la aqriyo axkaamtiisana la raaco kitaabka ilaahay baa ugu khayr badan wa khayra alhadyi hadyu muxamadin sala allahu alayh ali wasalam hanuun iyo diin la raaco alla lagu caabudo khayr lagu doonana kii nebi maxamed laga dhaxlay baa ugu fiican isaguna sal slam wa sharu lumuuri muxdathaatuha wax la sameeyooo diin laga dhigtana waxaa ugu shar badanoo ugu xun bidaca gadaalka iman doona wa kullu bidcatin dalaala bidco kastana baadi wey xadiidkan imaam muslim baa wariye caaisha radi allahu canha iyadana waxay ka warisay nabiga sal l saxiixeynka bukhaari iyo muslim ku qoran in nabigu yidhi man axdata fii amrinaa haada maa laysa minh diinta yadan dhammaystiranayn ka tegayn ninkii ku dara waxaan ka mid ahayn salaadaan jirin buu ku daray soon aan jirin buu ku daray sadaqa aan jirin buu ku daray cibaadaad aan jirin buu diintayada iyo cibaadaadkayaga ku daray fa huwa raddun ilaahay waa ku soo tuurayaayoo kama aqbalo riwaayada muslim ba waxay man camila camalan laysa calayhi amrunaa fa huwa raddun ninkii dhaqan sameeya oo ku dhaqma aan ahayn kii diinta lagu yaqiinee laga dhaxlay ilahay agtiisa waxba kama jiro laga aqbali maayo intaasoo dhan waa digniin laysku amrayo diinta in laga ilaaliyo in wax lagu soo dariyo bidaca dadkana looga digayo bidac inay diin moodaan oo ilaahay ku caabudaan a khayr ku daydayaan sidaasay saxaabaduna ka dhexleen ibnu mascuud radi allahu canhu a ardaahu nabigu si gaar uga dardaarmay isagana khulafada ka mid maaha oo waxyaabaa dardaarankiisa waxaa kamid ahaa wahtaduu bihadyi bni ummi cabdin ibni ummi cabdin waa cabdillahi ibni mascuud cabdillaahi ibni mascuud hanuunkiisa iyo dariiqiisa qaata fuqahadii saxaabadu ka mid ahaa soddon iyo labadii hijradu markay ahayd buuna geeriyooday radia allahu canhu wa ardaahu waqti hore wey oo khilaafadii cumaan dhexdeeda ah ibn mascuud baa wuxuu dhihi jiray halkudhigiisu wuxuu ahaa ittabicuu walaa tabtadicuu faqad kufitu war wixii aad soo gaarteen suu yahay u raaca war idinku bidca iyo diinta waxa ku soo darina waa la idinka deeqay umaba baahnidiinba cibaado ilaahay agtiisa ajir lagu gaaro inta laydin jiray yaydaan dhammaynba karinba maxaad uga baahantihiin waxaa jiray maalin maalmaha ka mid a sidaamu daarimi iyo sunankiisii ay ku warinayaan baa in mascuud oo guriga iska jooga baa masaajidkii waxaa ka bilaabatay iyadoo ciraaq la joogo niman dhallinyaro ah oo aada cibaadada ugu qiiraysan oo u xamaasaysan laakiin hadyigii nabiga wax badan ka maqan yahay sala allau alayh wasalam baa waxay damceen cibaado badan inay sameeyaan nimankii labaa isugu timid waana halkay dhibaatadu ka bilaabata wey qiiro diineed baa haysata iyo jacayl cibaado badan waxay dareemayaan awood badan iyo waqti badan inay cibaadada ilaahay iyo khayrka u hayaan haddana khayrkii siday u gudan lahaayeen ma wada yaqaanaan intay yaqiineen markay sameeyaan xoog iyo awood iyo energy badanna ku haray wakti badanna ay hayaan baa waxay istuseen haddaan kala tagna waynu daali oo nin walba keligaa cibaado badi haddii la yidhaahdo naf iyo shaydaan iyo saaxiib xun iyo waa daali horta aynu isu nimaadno innagoo meeshii wada fadhina nin walba keligaa haddii la yidhaahdana waa la lulmoon oo waa la cajisi aan isku darsano waa yahay waxay yidhahdeen marka nin baa wuxuu leeyahay sabbixuu mia boqol tasbiix akriya subxaan allah subxaan allah subxaan allah subxaan allah subxaan allah nimanka subxaan allah ba yidhahdeen wax kale ma samayn laakiin aan isu nimaadnoo nin haynoo meeriyo baa bilaabatay markay dhameeyaan haddana wuxuu dhi kabiruu miya boqol takbiir akriya allahu akbar allahu akbar allah akbar abu muusa alashcari baa soo maray abu muusa alashcari mar wuxuu eegay nimankan waxay aqriyayaan waa un khayr tasbiix iyo tahliil iyo takbiir bay aqrinayaan laakiin qaabkan ay u samaynayaan wax la aqoon jiray maaha nabigu weligii ma samayn saxaabadu ma samayn cid nabigi iyo saxaabadiisii ka khayr jecelna oo khayrkii iyo cibaadaadka ilaahay ka badisaa gadaal ka timidna arrin qalloocan oo qallabsan wey lama hadliba ibnu mascuud buu albaabka ku garaacay wuxuu yidhi ibnu mascuudow niman aan soo arkay meeshan waxna waa samaynayaan aan la yaabay khayr badanna waa ka muuqdaa bal kaala ila arag ibnu mascuud isagoo go-a jiidayuu soo baxay away buu yidhi wakuwa nimankiibuu soo kor istaagoo waa dhagaystay sabixuu mia baa laleeyahay markaasuu her usuga usuga usuga wuxuu yidhi niman yahow laba mid baa tihin ama dariiqii nabi maxamed ala slam iyo saxaabadiisu ilaahay ku caabudayeen iyo raalligelintii wax ka khayr badanoo inay iyagu helin baad hesheen oo idinkaa ilaahay kaga uga cibaada fiican ama albaabbaadi iyo bidcaad furteen labadaa midun baa tihiin iyaga laftoodu way doodeenoo waxay yidhaahdeen annagu ibn mascuudo waxa aan samaynayna khayr doon un baan nahay ina dhib iyo xumaata uma jeedno eraygu yidhi oo wuxuu yidhi wa kam min muriidin lilkhayri lam yudriku imisaa khayr doonahoo dariiqiisi aan heli o gaftay nimankaan ruhbaanta nasaarada ee duurka ku jiraba khayr dayday ka tahay laakiin meel cidlay ku khasaareen adduunyadiina way baaba'een aakharana ma hayaan markaad aragta kuwa hunduusta ee islii ilaa townka jidka galgalanaya ee cibaado ka dhigaya ninka ogow cibaado iyo khayrdoonun buu la galgashay oo laamiga hareeraha intee laga maro laga leexay sanadkii mar buu shan kilomitir galgashaa qodax baa mudi dhagax baa mudi ha laga sii xaaqa wuxunbaa qasab ka siin dhib ma laha laakiin haddana waxa uu ninka hayaay sax maaha marka khayrka keliya aan jeclahay kuma filla khayr jacaylku waa wax loo baahan yaho qofka waa waxa qiirada waa wax cibaadada ka keena laakiin haddana cibaadadii hadii waa inay waafaqdaa sidii saxda ahayd sharaa'icdu qiimo ma yeelateen nin walba qiiradiisa suu jeclaada ilaahay ha u caabuda haddii la dhihi lahaa nabi looma baahdeen diin iyo shariicana looma baahdeen inta asnaam saddex boqol iyo lixdanka sanam ee qoraysh meesha ku caabudaysay mid walba qolay la fiicnaatay nin walba wixii la fiicnaaday ilaahay ha ku caabuday haddii la yidhaahdo dee diinta waa la kala tegi nin bay sanam in la caabudaayey ay ula fiicnaan saasuu ibn mascuud radi allahu canhu wa ardaahu iyo saxaabaduna saasay ula dagaalami jireen markay bilaabatay ee ugu horreysay salaada qur-aanka la aqrinaya waaw intii la yidhaahdo qofkii inuu la qabqabto raggii saxaabadii joogay ul intay qaateen bay salaada dhexdeedii raggii garaaceen waxay dhaheen dadkaa khayr badan baa qur-aanka lagu dul akriyi jiray wax suuxana maanaan arki jirin wax waaw yidhaahdana maanaan arki jirin bidcaad soo wadaan bidcatu sacqi waxaa la yidhahdaa qayrada iyo sawaxanka sax qur-aanku inuu ku saameeyo ilini kaa timaada waa loo baahan yahay laakiin waawda lama ogola salaada dhexdeeda rag garaaceen cumar radi allahu canhu ninkii sabiiq la dhihi jiray markuu waxyaabo badan keenay ciraaq isagoo joogu yidhi ninka ilaahu maalin mu ii yimaado maalinka dambe cumar oo madiine fadhiyaa sabiiq waa soo galay markaas ya amiir almuminiina wadaariyaati darwan maxay tahay alxaamilaati wiqran waa maay maxaa waay markaasuu adu kumaata markaasuu wuxuu yidhi nin sabiiq la yidhahdaana kaale kaale waan ku raadinayay soo gacanta qabtoo bakoorad qaatay buu madaxa kaga bilaabay markii dhiigga ka daatay oo ka dayn waayey wuxuu hi ya amiir almuminiin bes bes bui wallahi wixii waswaasinayay dhiiggii buu raacay buui hataa gacan baa la iskaga shaqayn jiray markii diinta bidca lagu soo daro bakoorad baa la iskaga shaqayn jiray sababtoo ah dardaaran nabi bay haysteen sala alla alay wasalam oo lalahaa idinna iska ilaaliya diinta gaadhsiiya ildaheeda wax lagaga soo darayana waardiga ka haya markaynana waardigii inaan hayno oon maalin kasta war ka daayaay wartaa bidco weeye war ka celi war ka celidaan ku haynaay adigaba xoolo haddaad leedahay ood biyo ka waraabsanayso oo xoole aan la aqoonin soo dhexgalaan intaad garruun qaadato baad ka leexleexisaa marka xaqiina baatilka ku soo darmanaya inaan bakooradihii cumar iyo duradiisii iyo gagaruunadeenna wadanno oon qacda ku haynaay waa waajib cumri wey inta aad nooshahay waajib ku saaran wey wax maalin iyo labaa maaha bidcada sidaasehe lala dagaalamayo maxay tahay sideedaba culimmadu markay tacriifiyaan waxay yidhaahdaan bidcadu waa qaab diineed shareicadiina u eg loogana jeedo in aada loogu xeel dheeraada ilaahay in la caabudo cibaadada ilaahay baa aad in loo badiyo ujeeddadu tahay waa wax sharcigiina u eg sharcigiina aan ahayn waa cibaadatii sharciga u eg waa adkaartii sharciga u eg ujeeddadu cibaadaadkii sharciga sidoodiibaa ilaahay in aada loogu caabudo la rabaa sharcigiina sal kuma laha taasaa bidca la yihahdaa saa darteed ninkan ma niyad xumo bidcada keenay ilaahay aada u caabud buu rabaa laakiin waxa uu keenayna wax diin iyo cibaadaad u eg buu keenay laakiin maxay sartu ka quruntay cidiintii kaamilka ahayd salkuma laha bidaca waxaa ka dhalanaya in lala dagaalamana ay keenaysaa faa'iidadeedu ay tahay masalada labaad aan idin tilmaami rabe haddaynaan bidacaa diinta ka waardiyeyn diintii way fasaadinaysaa fasaadkana laba qodobna waa ku soo ururinaynaa tusaalayowna waan ka bixinaynaa marka koowaad waxaan leenahay sharcigii wax garab socda oo sharcigii ilaahay laga qaatay aan ahayn baa imanaya salaadaa imanaya soom baa imanaya xaj baa imanaya sadaqaad baa imanaya dikri baa imanaya aan kii ilaahay sheegay nabi maxamedna laga dhexlay aan ahayn diintii diin garab socotaa imanaysa haddaynan ka dagaalamin markii maka loo xajiyo mid baa qabriga u xajinaya oo maka booskeeda ay geli soo ma jirta hadda sohore maynaan usoo akrin in mid yidhi xujuu ilaya fadaarii kacbatu nusibat wa saaxibu lbeyti cindii walximaa xarami ani iisoo xajiya gurigaygu kacbo wey guriga ninkii lahaana waa ila joogaan intaa ii oodanna waa xaramkaygii xaramkii maka waa kana i ah gurigana kacbadiibuu yahay meeshayduba xaj wey kii soomaaliga ahaana wuxuu yidhi xumaan iyo xiqdi daa yahay xuseen xaruntii xaj weeye sheekh nuur xuseenkan jilibagteedaa bu wuxuu leeyahay xumaan iyo xiqdi daa yahay axaada markuu marayey xuseen xaruntii xaj weeye haddaynaan ka dagaalamin bidaca in diin lagu daro laba xaj baa imanee kee la aadi ma makaad aadi mise xarankaad aadi ma u xajiyi mise qabri baa loo xajiyi halkaa ku ekaan mayso markii kacbo laga dhigo berri xaggee loo tukan baa iman ilaa laba kacbo weeye tanna waa loo tukan karaa tanna waa loo tukan karaa baa daba socota oo de iyo xajkeennii baa la ysku qabsan oo soonkeennii baa la ysku qabsan intaa ka badan dadkiibaa ilaahye noqon oo saxaabadoo nool baa bidacii bilowday caliow ilaah baa tahay la yidhi ilaah uu intuu dab shiday uu dab ku guray nimankiisaa yidhi markaasay waxay dhaheen haddun baaban ogaanaya rabbi keliyaaba naar wax ku cadaabeen maadaama aad naar dabna gelisay ilaah baaba tahayba bidacadii raafidada wey shiicada saxaabadii oo noolba muxuu dagaalamo dabku ugu sheegay nimankan diinta wax lagu soo darayo ka dagaalamayay dadkii baa laga dhigi haddaynaan bidaca ka dagaalamin in allaale inta saalixiintaa dhiigoodaa ilaahay lagu caabudi cumaan ibni cafaan oo khulafaa raashidiin ka mida oo isagoo nool janno loogu bishaareeyey oo nabigu yidhi maa darra cumaan maa facala bacda alyawm wax kasta hadduu sameeyo intaa in la egoo dhiba soo gaadhsiin mayso nin baa ku janna doontay oo ilaahay ugu dhawaaday ku cibaadaystay waa bidacii bilowda inxiraafkii haddaan lala dagaalamin marka intii nabigu jannada ugu bishaareeyey baa janno lagu doonan laftoodii cali radi allahu canhu wa ardaahu oo ayaamtiisii ahaa u dambaysay khayru man watiathara dhulka bini aadam dul istaagu ugu khayr badnaa jannaa loogu bishaareeyey afarta khulaafaduu ka mid ahaa isagoo salaatuleyl tukanayey salaad subaxna u soo baxay cumar isagu nin gaalaa dilay laakiin isagoo salaad cali u soo baxay salaad subax nin kale oo xalay oo dhan salaatuleyl isna usoo jeeday ninka cali dilaya habeenkii ma seexanin salaatuleyl buu tukanayay wuxuu u galay markii cali haddaba salaada la addimo intuu sunnaysto uu soo baxo buu dadka wuxuu ku dhihi jiray salaa buu dhihi jiray wuu yaqaanaa dariiquu mariya hadalkiisa marka dhexduu u galay labu ka kala dhigay ninkaa janna doon wayogo wuxuu leeyahay janno meel kaaga dhow oon cali dilkiisa ahayn ma jiro waa bidacii muslimiinta qabsaday haddaan bidacan lala dagaalamin addoommada ilaahay saalixiinta ah dhiigoodaa rabbi loogu dhawaanoo lagu cibaadaysan oo janno lagu doonan oo hadda ninkaa sidaa sameeyey kuwa ammaan iyo gabayo u tiriyey oo yidhi alla ninkaasi ayaan badana ninkaasi qof la diloo ilaahay lagu raalligelin lahaayoo ka weyn cali ma jiro kuwaa gabayo ku tiriya ninkan ilaahay ka baqayuu ahaa nin janno doortay buu ahaa alalahay ninkaasoo kale haddaan noqon lahaa dad baa ku taamay hadda qolaa waxay ka maraysaa qaaran qaraabana ayaan badanaa nin mucaawiye intuu arkay halkaa dhafoorkaa xabad kaga dhuftay raggii saxaabadii weeyogow bidacan haddaan lala dagaalamin oon <clears throat> hey la dhihin oo cimriga aan wakti badan la gelinin diinta in lagala dagaalamo dee cibaadadii ilaahay waxay noqon inta saalixiinta ya'muruuna bilqisti min annaasi hala laayo reer bani israa'iil baa diin iyo cibaado noqon waxaan rabaa inaan idin dareensiiyo haddii aan bidaca lala dagaalamin naf inoo baaqan mayso oo maal inoo baaqan maayo oo cirdi iyo sharaf inoo baaqan maayo oo diin iyo cibaadaad inoo baaqan maayaan saa darteed usuusha diintay ka mid tahay iyo asaaska waajibaadka saan diintan dadka u gaarsiinayno inaan bidicin ogala dagaalanin wax lagu daro markaasay diintii xaqa ahayd ee nadiifta ahayd ee raxmadda iyo naxariista ahayd ee toosnayd aynu heli haddaba bidacan midda labaad waxay xambaarsan yihiin diintu ma dhammaystirnay bidacu xambaarsan yihiin waayo diinta hadday dhammaystiran taho wax cusub loo baahnayn maxaa bidcada keenay ninka bidcada keenay diintu meel ay ka gaabisay oo kabitaan ay u baahatay bay ka dhigan yahay warkaa macnihiisu warka markii si kale loo dhigana cibaadaad fiicnaan lahaa oo ilaahay agtiisa ajir lagaga helayo ayaan qur-aankuna inoo sheegin nabiguna inoo sheegin ilaahayna loogu dhowaanaye halkaa diinta waxbaa dhimane aynu buuxino buu nuxurku noqon warka haddaba laba isbarbar dhig ilaahay la akmaltu lakum diinakum waa idin dhamaystiray iyo ninkanoo le intanba waa khayr iyo cibaadada diinta kuma jiraan haddaynu ogolaana diintii waxbaa dhimane ha lagu daro shuhadhow asalkii iyo intaba int inta bugtaa kala garan waayi mayno waxyaabahan aada ula yahay waxaa ka mid ahaa nin baa qaadiyaaniya dad ugu yeedhay annagoo ingiriiska london joogna baa nin corneyl ahaan jiray baa qaadiyaaniye galay reerkoodii iyo qoyskoodii buu shiriyey oo ururiyey haweenkii iyo caruurtii iyo xataa kuwii qayilayay buu soo kaxeeyey wuxuu yidhi waddankeenni waa laynoo dhisi isbitaallaa laga dhisi jidad baa la dhisi iskuullaha laynoo dhisi war ila soo gala qaadiyanadu waa middan bangaana agteeda masaajka ku leh waxay rumaysanyeen nabi maxamed nabi ka dambeeyey baa jira hareecadiisiina qayb baa la nasakho laga takhalusay shantii salaadoodna waa tukanayaan ogow waa aadaamayaan ninkii hadalka nin baa hadal ku hadlay marka mid qayilsan baa dhegaystay ninka waxaanu sheegaya akrinay wuxuu hi waar hebelow waa arnacalla aabbaha ku yaalay tii saxda ahayd baractiskeadii baanu kari laan haye dee tufaalsaasaan dhahaynaa war heedhe diintii saxda ahayd ku dhaqankeedii baaba naftii kari laanahaye tufaalsaa hadday lanagaga daro bidaca seen yeelaynaa su hadhow saxdii orijinaalka ahayd iyo bugta ahayd baynu kala garan waayeynaa marka sida luqanaha aad ku luqadana aad ku hadashaan diintii saxdee laynoo keenay mid bugaa la rabaa in lagu daro midda faalsadaa inaan ka celinno wey dawladaha sawmaadan arag lacagahooda tafaalsadaa way kala dagaalamaan dukumentiga lagu aqoonsadana faalsaday kala dagaalamaan diinteenninoo caqdigii diinteennaoo asaaskii shariicadeenna liibaan akhriya adduunbaahayd miyaynan mudnayn faalsadii iyo bugta inaynu kala dagaalano wax mudan wey mas'aladaa marka ha fudaydsanina haddii wad lagu sii daaya faalsadii wax walbaa isdhex haddaba ninkan inaleh wax cusub aynu ku darno wuxuu ina leeyahay diintu ma dhammaystirna warka si kale marka loo dhigo ilaahayna waa dhamaystiran tahay buu ina leeyahay warkaa war khatara waay intaa waxaan kusoo gabagabeynayaa qaybtan bidaca muqadimiyo horudhac baan uga jeedayo anuu masaa'ilka bidaca faahfaahinteeda waa munaasabad kale waana ka hadalnay marar badan haddii loo baahdana marar badan baan ka hadlaynaa laakiin khatarta ay leedahay waxaan kusoo gabagabayn intaan masalada u dambe ay soo gudbin shahaadateynka kadib islaamka rukunka ugu weyn rukniga ugu weyn salaad baa ugu weyn soo maa bidacii waxay keeneen in ilaahay lagu caabudo salaadda in laga tago weliba maqasheen dad baa ilaahay ku caabudaya oo ilaahay darajo weyn agtiisa kaga raadinaya inay shanta waajibe salaadood ee faradka ay ka tagaan wuxuu yidhi salaadda markuu tukan waaye ita dadkii muslimka ahaa la yaabeen warniyow khayrna waad sheeganaysaa salaadna ma tukatide maxaa kugu dhacay wuxuu yidhi wa qaaluu lii yaa haadaa tarakta salaatak walam yaclamuu anii usallii bimakkata salaad ma tukatid bay leeyihiin buu ma ogay inaan maka kusoo tukaday gooruu maka tegey salaadii markii la aqimay gurigaanu kaga baxnay assalaamu calaykum markii la yihina isagoo sidii u fadhiya oo shaahi cabayaan ugu nimid goormuu maka kusoo tukaday kaba soo qaad maku aaday in afar ragcadood la tukadaba ma dhannaba muddada aan kala maqnayn muddo socod iyo sii socod iyo soo socod iyo afar ragcadood la tukado maba dhannaba laakiin waa nimaan salaad rabin ma raba tukan maayo inuu ku dhahana aan rabin muxuu uga tegayaa taqaruban ila allahi jala wacala wadaad soomaaliyeed baa waxaa la yidhi ardaygiisii baa qoraya manaaqibtiisi tadkiratu ahli lyaqiin wuxuu leeyahay sheekha yagii soddonkii sanee cumrigiisa u dambeysay meeluu salaad ku tukaday lama arag bilaahi calaykum ninka weligaah eed muslimiinta dhex joogay xamar degan ee shanta masaajid iyo tobanku hareeraha ka yihiin ee inta meesha degan qaraabadii iyo xigtadii wada yihiin ee soddon sano meeluu salaad farada wejfooda ku dhigay la arag wuxuu rumaysan yahay darajadaa hadduu gaaro salaad loogama baahna waxay yidhaahdeen saa darteed idaa balaga sabu lkamaala min alhawa waqaaba cani lmadkuuri fii satwati dikri yushaahidu xaqan xiina yashhadhu اlhawa biana salaata alcaarifiina min alkufri salaad haddaad tukato waa gaalnimay dheheen bilahi alaykum bidcadu halkayna gaadhsiisay fiiri salaadii ka tegitaankeedu kufriga ahaa faman tarakahaa faqad kafar ba waxaa loo bedelay faman facalahaa faqad kafar maxaa diinta inoo soo haraya salaadii tukashadeedii kufri hadday noqoto maxaa diinta inoo soo haray haddayse awliyaallahi lmuttaqiin darajadii sare laga dhigo taariku salaad ogow hadda masalada khatartay leedahay faalsadu dhibkaasay keeni saa darteed waa inaan isku ogaanaa mar walba isu dardaarannaa hooy meeshaan bidca ku aragno waa inaan burka saaraa ninkii suldaan iyo awood leh waa inuu xiraa oo jeedlaa oo shaabugaa kuu ka kari waayana waa inuu madaxa ka toogtaa waa inuu dakraa kii aan lahayne af iyo hadal tabar la tahay sidee noo kaleetana waa inuu qaylada iyo digniintii iyo qayladhaanta daafaha dunida iyo makarafoonada buuxiyaa kii maal iyo xoolahayana waa inuu la dagaalankeeda ku bixiyaa haddii kale salaada tukashadeeda waa kufri baa idinku soo socota muqarabiinta ilaahay dadka saalixiinta dilkooduna waa cibaadaa soo socota maantana taagan labadaba way taagan yihiin ogow waxaa samaynaya hamoodina inaa carab kama hadlaya aniga iyo faris iyo afrikaan kama kalama hadlaya soomaali baan ka hadlaya kuwa salaada cibaado uga tegayna waa soomaali kuwa saalixiinta dhiigooda ilaahay ugu dhawaanaya haddana waa soomaali kelina kuma ahee dadkao dhan muslimiin muslimiinta duniyada daafaheeda jooga baa intaan wax uun qolaba in kala qabtaa waxaan leenahay haddaba mas'aladaas waxaan ku gebagabeynaynaa kullu bidcatin dalaala warkaa war cad weeye nabigaa yidhi sala allah alay wasalam nabi maxamed baa yidhi kullu bidcatin dalaala bidco kastaba baadi wey haddii nabigu yidhi bidco kastaba baadi wey oo uu yidhi bidco kasta iska ilaaliya oo uu yidhi bidco kasta naar baa lagu gelayaa waxaan meesha ku jirin ninkii culimo ee yidhaahdana sibiq iyo khalad ka dhacayah bidco fiican baa jirta haddii nin yidhahda bidco fiican baa jirta nabi maxamedna ku yidhahda alay salaam bidco kasta baadi weeye bidco kastana naar baa lagu galaa ninna ku yidhahda bidco janno lagu galaa jirta ninkii khaldamayna allaha ka dhaafo ninkii saa yidhi ee qalad ka dhacayna allaha ka dhaafo ninkii hadda joogee dhagaystana hadalka nabi maxamed hadal lama barbardhiga dhiga sala allahu alayh ali wasalam culimadu waxay yidhaahdaan carabta asalka maamaadan lahayde idaa jaaa nahrullaahi baala nahru macqilin haddii webigii alla yimaado webigii ninka macqil la yidhahda meesha waa ka baxay asalka maamaadu waxay ahayd baa la yidhaahdaa ninkani meel buu lahaa biyo ugu jireen xireen dadka beeraha baa wax laga ah, waraabsan jiray ama ceelkiisaa laga dhaansan jiray biyaha la baryi jiray marka si ninkaa biyo nasiir loo leeyahay bay raxmaddu hoori togogiina biyahay qaadi subaxaa cidi biyo muusoo doonan mar biyihii allah hadday yimaadeen kuwii hebel ka kac mar haddii la yidhaahda nabigaa yidhi alayh salaatu salaam wadaad warkee dhigdhe soomaalina waxay yidhahdeen haddii sheekh yimaado macallin fadhiisay nin kastoo fiicnaa markii nabigaasaa yiri la yidhaahdo sa ku dabafayl wey warkii nabiga hadalkiisa ka duwan sow ma aha imaamu shaafici dardaarankiisii baan isku ogna wuxuu yidhi hadalaan idhi haddii aad aragtaan maalin un isagoo hadal nabigu yidhi ka hor imanaya hadalkayga intaad qabataan derbiga ka tuura qashinka xaggiisa wixii derbiga xagga looga tuura qashinka ku dara soo maaha warkayga qashinka ku dara buui maalinna waxaa la yidhi xadiidkan ma asaxay markaasuu yidhi haa ma raacaysaa baa la yidhi waaba xanaaqay jiq waa ismaray imaamu shaafici weli ama gaal baan ahay buui xadiidka nabigu waa asaxay ma raacaysa markay weydiinayso ma gaaladan muslimiinta ku dhex nool ee suunka dusha ku qabta ad suunkiiba suunkii gaaladaad igu aragta maxay tahay hadalkaad i weydiinayso maanaa waxaan meeshaba ku jirin nabi maxamed baa yidhi sal slam ma raacna su-aasha meesha kuma jirto ina kiciya wey aan raacna aan ku dabafaylna war kale ma laha saas darteed bidca fiicani ma jirto bidc waajibana ma jirto bidc sunnaana ma jirto bidc mubaaxana ma jirto bidcoo dhan xaaraan wey nabigaana yihi kullu bidcati dalaala markaad sidaa ku ihaahdo haddaad tidhaahdo cumar iyo abubakar iyo cumaan iyo soo kuwii qur-aanka ururiyey ma nabigu qur-aanka xilligiisii ma urursanayne soo tan xadiidka la qoray maaha ma qorayne iyo erayada lamida sawtan makarafoonada lagu aadaamaya ma aha sawtan masaajida maxaariibta loo sameeyey ma aha intaa haddii aada akrido waxaynu leenahay labaa kaaga iska qasantay waana meesha ay mugdiga dad badan ka galay wax waxaa jira la yidhaahdaa bidac iyo masaalix mursala la yidhaahdaa jira masaalixulmursala waxay culummadeennu u yaqaanaan oo sharcigeenna la yidhaahdaa wax kasta oo shariicadu aynan diidin isaga gaar ahaan gaar ahaanna aynan u ogolaanin laakiin ujeeddooyinkii shariicadu ay ka hadashay u adeegaya isagu ujeeddo maaha waa wasiila wax la adeegsada weeye wuxuu u adeegayaa wixii shariicadu ogolayd shariicaduna waktigaa wixii jiray bay adeegsatay adeegii la adeegsanayay baa isbedelkii horumarka noloshu wax ka bedelay adaanka oo kaleetaan ka soo qaadnaya mikrofoonka nabi xillig sal slm waa la adaami jiray dadka wuxuu doortay ninkii cod dheeraa masaajidka guriga kuyaxiga korkiisana waa fuuli jiray bilaal nin cod dheerna waa la doortay meel korana waa la saaray si codkiisu dadka uga dhacbaxo dhawaq uu gaaro kor waxaa loo fuulayay dhawaaqa dadka in la gaarsiiyo maqsadka sharcigu haddaba aadaanku codka dhawaqu dadka inuu gaaro way haddii aan helna wax codkii dadka gaarsiinaya isaga wax gaara ah nagagama xirna maalinkii wax ka fiican hela qashinkaan ku daraynaa waa haddii aan mindi hilib ku cuno oo mid ka af badan berri helo ka fiican tan intaan iska tuuraan qaadan mindidan wax gaara ah igama xirna laakiin waxaygii bay ii sahlaysaa waxaa ii sahlayana shareicada ay ogolaatay qur-aanka in la qoro abubakar yama bilaabin xilligii nabigaa la qori jiray kutaabul waxyi buu lahaa waraaqi iyo waxbay ku qoraayeen waana laga dardaarmay qur-aanka in la xifdiyo dhacdaa dhacday xufaadul qur-aankii aarkooda badankood baa hal dagaal bay ku hoobteen oo musaylamat lkadaab lala dagaalamayay maalinkaa quraadu markay hoobteen baa qayladhaan la isu keenay cumar baana qayladhaanta keenay wuxuu yihi abubakarow raggii xufaadul qur-aanka waa baaba'ayaan qur-aankiina meel kuma urursana raggii nabiga waxyigu qori jirayna qayb badan baa noolo waxay qoreen ninba meel buu la fadhiyaa intii la qoray aan isu soo ururinoon hal meel ku hayno intay lumi lahayd marka qoraalku ma cusba qur-aan in la qorana ma cusba in la xifdiyana waa la ysamray maxaa cusub wareedha inuu lumaan ka baqaynaaye aynu isu soo ururinna waraaqihii la qoray wey sunada la qorayna waa sidoo kaleet nabigaa dadka ha loo qoro uktubu li abi shaahin dhihi jiray cabdillahi bn camr caas baa ka qoran jiray waa la qori jiray sunada nabiga alay salaam qur-aanka mar labaad baa la qoray cumaano waddankii markuu weynaaday dad badan oon qur-aan aqoonin baa soo baxay qaar baa madax noqday meel heblaha la tegi qur-aankii baa la ysku haystaa qayladhaan baa imanoo kaalay qur-aankii waan isku haysanaa ee nagu kala saara war maxaan samaynaa innagu de meel kasta ma taagnaan karno berrina innaga inteena naqaano waynu dhiman kii qornaa intaan koobiyeyno qoraallo badan ka samayno aynu magaalooyinka waaweyn u qaybina de cusmaan la sameeyena waa intaas oo magaalo walba masaajidka intii la dhiga marka laysku qabsado ha lagu kala baxo qofka qaldan ha la ogaado intaa weeye waxaa la sameeyey qoraalkii baa la ururiyey isagii baana dadka loo qaybiyey wax cusub maaha waa tii nabiga laga dhaxlays isagoo qoran iyo xifdigeedii wey taa keliyana ilaahay qur-aanku uma imaamku hadduu qaldamo boqol baa qayli haraha lagaga kici hadduu kusii adkaystana salaada kadib waa nala dagaalamaya marka qur-aanka kas buu khaldayaa saa maxaad u yeelaysaa arookaas imaam intuu istaago aayad qur-aan intuu laaximiya saaxa lagu wada ha yihaahdo meesha hadduu naf kala baxo waa arki doontaan qur-aanka ilaahay sidaa ugu xifdiya dadka waaa waxaa timid sunada nabiga nabiga xilligiisi baa la qori jiray xilligii dambe jahligii oo badanaya marka la arkay baa imadii muslimiintu waxay waree dadkii xadiidka xifdinaa waa sii dhammaanayaane aynu ka qornoon ka reebno qoraalka asalkiisana nabigaa laga dhaxlay waxaan masaalixulmursala la yidhaahdaa sharcigu waa wasaa'il lagu xifdinaya diinti iyada qoraalkan wax ka fiican berri haddii la helo waa laga tala bixi laakiin bidcadu waa wax isaga laftiisa allah lagu caabudayo salaada bidcadee ninkan uu tukanayo iyada lafteedu ilaahay ku caabudayaa wuxuu uga tegina lama arko saa darteed waxna waa ghaayaad laftooda ilaahay lagu caabudayo bidaca wey waxna waa wasaail adeeg la adeegsanayo maalinka loo baahdaa la adeegsan marka laga maarmana waa laisaga tegi adigii baa laga fadal waan dhamaystiri doonaa <coughs> masalada haddaynu gabagabayno waxaa laga yaabaa hal erey inaad tabaysaan cumar sooma dhihin taraawiixdii nicmat lbidcatu haadih bidca ah ugu fiican oo bidco fiican ma tilmaamin ereygaa inama idinku soo dhaco dhagihiina maqasheen ama qaarkiin tabayaa laga yaabaa haddaba waxaynu akhriyaynaa cumar muxuu sameeyey inta ereyga uu yidhi waxa uu bidco ku magacaabay maxay tahay wax masalada masala salaatu taraawiixi wey hal imaam buu isugu geeyey dadku taraawiixda masaajidka nabiga waa ku tukan jireen sala allahu alayh wasalam xilligii nabigana waa ku tukan jireen xilligii abibakarna waa ku tukan jireen xilligii cumar intuusan ururinna waa tukan jireen laakiin keli keliya koox koox bay u tukan jireen nin keligii tukanaya nin qur-aanka yaqaano ay koox ku daba tukanaysa jamaaca sidaasay ahaan jirtay nabiguna sidaasuu kaga dhintay sala allahu alayh waalih wasalam nabigu intuu amray isuguma yeerinoo isu imaada ma dhihin abuubakarna xilligiisii labadii sana ma dhihin cumar markuu yimid radia allahu canhu wa ardaahu xaalad buu arkay intaasoo kooxood oo isgarab taagan oo nin walba qur-aan aqrinaya oo kor u qaynayo oo midka midba midka kale sahwinayuu arkay bade markaynu tiirkan istaagnaan kor u akrino koox kalena tiirkan istaagaan ee kor u akriyaan laba kooxoodna gadaasheedna istaagaan oo kor u akriyaan so inaan istashwiishina caadi maaha aha dadkii oo isku rafaadsan buu arkay mushkiladu maaha marka taraawiix jamaaca ma lagu tukan karaa mushkiladu maaha oo kuwanba koox kooxdan jamaaca loo tukanayaa su-aal baa timid marka cumar wuxuu yidhi war dadkan istashwiishinaya ee koox kooxda mutafariqiinta ah hal imaam haddii loo sameeyo hal jamaaca laga dhigo saw kama fiicna buu cumar yidhi warheedha waxaad yeeshaan dadka ubay ibni kacab iyo tamiim daari labadaa nin dadka ha tukiyaan waxaan koox kooxda iswaswaasinaya istashwiishinayana hal salaad wada tukada cumar waxa uu sameeyey waa arrinkaas mushkiladu ma dadkii oo dhan hal imaam inay yeeshaan oo masaajidku inta uu buuxsamo buux dhaafo oo taraawiix hal jamaaca hal imaam lagu daba tukada miyaa mushkiladu maya sabab nabigaa sameeyey sal ly slam nabigoo salaadta habeenleel tukanaya bay habeen saxaabadu ku daba tukadeen habeenkii labaad baa la isgaadhsiiyey dadkii waa soo batay habeenkii saddexaad baa la isgaadhsiiyey masaajidkaa dadka qaadi waayey si fiican buu u nabigu sal alla alah wasalam waa taraawiix nabigaa tukinayo masaajidkiisii weeye jamaacada dhanna isagay ku xidhan tahay haddaba taraawiix hal imaam leh masaajidka oo dhanna jamaacada weliba masjidunabiyi lagu daba tukanayo ma cusba bidca ma aha nabigii baa sameeyey alayh salaam cumarna waa sameeyey nabigu laakiin wuu joojiyey dhowr habeen markuu sameeyey waa joojiyey taasaa waxay keentay koox koox in loo tukado sabab buu u joojiyey marka nabigu iskama joojinine sabab buu sheegay uu u joojiyey wuxuu yidhi dadaalkiinaan arkay iyo saad ugu dadaalaysaan waxaan ka baqay in waxyi soo dego waajib laydinkaga dhigo marka waajib laydinkaga dhigana aada wadi weydaan oo akhre laydin cadaabo wuxuu uga turay waxyibaa socdaoo sharaa'ic baa imanaya waa dhici kartaa in la waajibiyo cabsi wey cabsida labaad ee ka dhalanaysa middaa waxaa weeye nabigu naxariistii ummadda u naxayey haddii la waajibiyo samayn waayaanna maxaa iman inay dambaabaan oo ciqaab mutaan arrintaas si aynan u dhicin buu nabigu yidhi war keli keli u tukana muxuu uga baqay in lagu waajibiye ma diidana inay tukadaan oy jamaaco noqoto oo hal imaam la yeesha lama diidana laakiin amay ka dhalataa in la waajibiyo haddii nabi maxamed inta alayh salaatu wasalaam ma la waajibinoo waxyi maa cumar kusoo degi haddaba nabigu jamaacada waajibeeyey hal imaamna waa jideeyey sabab buu uga tegay sababtii laga cabsanayeyna hadda ma jirto wixii nabigu uu ka baqayay inoo sheegay dhimashadiisiibuu ku baaba'ay oo waxyi ku istaagay haddaba inagu haddaan si kasta jamaaco u ogno maanta ma waxyi baa soo degi lagu waajibiya maya sunna unbay ahaan soo maaha inay fiican tahay hal jamaacana la yeesho hal imaamna tukiyo horta nebi maxamed baan ka dhaxalay sal slam sababtuu inoogu diiday ee joojiya inoo yiri inoo sheegayna meesha way ka baxday qaacidada sharciga waxaan naqaanaa alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wacadaman xukunku cilada uu leeyahay wuu had iyo goor la socdaa ciladii haddii la helana waa la helaa haddii la waayana waa la waayaa tusaale ahaan sharaabka cabitaanku hadduu maandooriyan noqdo xaaraan buu noqdaa waa khamrigii hadduu isbedelo caadi kusoo noqdana xalaal buu noqdaa maxaa yeelay maandoorinimadaa xaaraantinimaysay markuu ka baxayna waa xalaal xoolaha aad soo xaday xatooyadaa xaaraantinimaysay haddiiba ninkii lahaa ku siiyana xalaal wey haddaad xaddana xaaraan wey xooluhu waa isla xoolihii laakiin maxaa xaaraantinimeeyey markay xatooyo noqotayna oosan ninkii raalli ka ahaynna waa xaraam markuu raalli kaaga yahayna waa xalaal waa isla xoolihii marka salaaddu waa isla salaadii markii laga baqayay in la waajibiyena waa la joojiyey markay baqdintii zuushayna hade wax joojiye ma yaallo waxaa nidhi salaatulkhawf baynu tukan markay cabsidii jirto markay cabsidii zuushana tii xilliga nabadgelyadaan usoo noqonaynaa markay cabsi in la waajibiyey intay taagan tahayna waynu kala tukan taraawiixda markay cabsidu dhammaatana sidii nabiguba yeelay baan isugu soo noqonaynaa cumar marka dadkii salaadii hal imaam inuu u yeela wax cusub ma aha hal arrin buu cumar la keliyooyey marka wuxuu leeyahay cumar nabig ala slam markii lagu daba tukanaya nabigu ma amrin dadku iyagaa ku daba tukaday cumarna wuxuu igu amray wuxuu yihi amaraan la iiga horraynin oon wax amro kanun baa ugu fiican muxuu ugu fiican yahayna amaraan la iiga horraynin waa bidcadii bidca waxaan la iiga horraynin waa amarka salaad iyo jamaaca lagu tukadiyo bidcadii sataraawixda hal imaamlihi iyo midna ma cusba laakiin nabigu ma amrin cumarna waa amray wuxuu yihi laakiin waxaan nabigu amrin oo aan amro kanaa ugu fiican maxaa yeelay sunnadii nabiga maba khilaafsanaba sababtuu nabigu uga cabsanayay inuu amrana way ka way ka baxday meesha hadaa macnaa qawli cumar wey nicmat bidcati uu leeyahay luqa ahaan amarka la igama horeynin wey wixii nabigu sameeye ala slam uusan amrin haddaan niraano wareedha waxaas waa fiicayoo nabigaa sameeye aan samayno sharciga diinto dhan way ogosha cibaadaadkiisiiyo soonkuu soomay salaaduu tukaday tanun bay lamid tahay oo wax kale maaha taas looma daliishan karo waxaa nabi maxamed samayn cala salaam kitaab ilaahayna sheegin sunno nabina sheegin sal iyo raadna aan ku lahayn inaad tidhaahdo waan samayn cumarna wax nabigu sameeyey buu yidhi inaan dadkii sameeya idhaahda laygama horraynin cudurdaar maaha qiilna maaha cumarna wax diinahoo cusub abadan lama imanin isaguna ahaa ninka habakoorada ku garaaci jiray ninkii diinta wax ku soo daree irdaheeda taagnaa waardiinay diinta haddaan maray muqadimadii horaaba waktigee qaatay caawa soo maha caawa intaa intaan isaga daayo tan kale jimcada soo socota waxaan ka hadli doonaa maxabada nabiga sala allahu alayh alih wasalam sababta loo jeclaanayo makaanadii ahmiyaday leedahay astaamaha jacaylka nabiga sababaha keeni kara akhiiran maxaa jacayl nabi oo sax maxaase qalada jacayl nabi in laga dhigo yaa ka badbadiyey yaase ka gaabiyey insha allahu tacaala jumcada dambaan tilmaami doonaa haddii loo baahdana markaasaan maalmo dheeraada siin doonaa insha allahu tacaala wsala allah waslama alaa muxamadi wala alihi wasaxbi subxaanaka allahum bxamdika ashhadu an la ilah anta astaqfir atub ilayk insha allahu habeen dambana <clears throat> kitaabkii fiqiga ee cumdat saali ee ibn naqib msil ee fiqiga shaafiiga ayaynu bilaabi doonaa